بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان وحول المؤلف كراه الليا qofkii la macaamilay mufliska ee noqoshada uu soo noqonayo mufliskii oo uu kula soo laabanayo wixii uu kala macaamilay isla markaa lacagtiisa usan guddoomin ayuu kaga hadli doonaa haddii qof uu mufliskii wax ka yiibiyo ama uu la macaamilo intaana sharin ka hor dabeetana qofkii la sharo mufliska ahaa isagoon lacagtiina ka guddoomin qaabkii ugu soo noqon lahaa iyo axkaabtii ka ratimaysa ayuu ku tilmaami doonaa man baaca qofkii iibiya qof muflisa wax ka iibiya oo walam yaqbid aan guddoomin ahamana lacagti xataa xujira ilaa laga sharay cala almushtari qofkii ka iibsaday alaabta bilfalasi caydnimo looga sharay falahu waxaa u bannaan qofka asaga ah fashu lbayci beeci inuu ka baxo waistirdaadu lmabiici shaygii la iibiyana inuu soo ceshado walasaxu muctamad waxaa weeye ana khiyaarahu khiyaara alfaskhi fasakhitaanka khiyaarkiisu inuu yahay cala alfawri deg deg waannahu shaaniye walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yaxsulu lfasku fasakhii inaanu ku xasilaynin uusan ku dhacaynin bilwadci galmo addoontii loo galmoodo walictaaqi xoreyn la xoreeya addoonkii waalbayci iibin wuxuu ku yidhi qofkii ka iibiya qof shay ka iibiya dabeetana isagoon lacagtii ka guddoomin oon lacagtii weli ka qaadanin qofkii caydnimo lagu sharaa oo qaadigii oo xoolihiisii oo dhan kashara oo xayiraad xagga qaadiga lagaga soo rogaa iflaas dartii yani cayroobi darteed diintiisii baa ka ballatay xoolihiisii marka ayada ah qofkan baayica ah waxaa u bannaan in uu beycii ka baxo oo uu soo ceshado shaygii uu ka iibiyey ayaa markaa u bannaan haddii la helo shuruud noo imaan doonta taasna waxaa daliil u ah xadiidkii saxeyn ku sugnaa uu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflas fahuwa axaqu bihi muttafaqun calayh man adraka maalahu qofkii xoolihiisa la dacaynay ayagoo sidoodii ah cinda rajulin nina agtiisa ka haleela aw mase insaanin qof qad aflasa cayroobay fahuwa axaqu bihi asagaa u mudan inuu markaa soo ceshado waayahay haddaba ninkan maalan gaaribuu ka higay tusaalahu gaari buu ka iibiyey dabeetana ninkii ayaa lagu xukumay iflaas oo waa la sharay gaarigiisiina waa sidiisii ninka milkigiisii kama bixin milkigiisii kama bixin muuna sii iibinin uu soo coshanayaa gaarigiisii neef buu ka iibiyey dabeetana waa la sharay neefkiisi buu dhegta soo qabsanaya uu soo coshanayaa khiyaarkaas fasakha uu beeci fasakhayo waxa weeye cala alfawri waa deg deg maxaa yeelay khiyaarkani wuxuu u shabahaa baa layihi khiyaar alcayb khiyaar alcaybna waxaana soo dhaaftay inuu deg yahay maadaama labadaba khiyaarba ay iska shabahaan in labadaba dhib lagu riixayo lagu fogeynayo marka khiyaar alcayb wuxuu ahaa deg kanina waa sidaasoo kale deg deg wey fasakhii ku xasili maayo wadci haddii maalan adoon ka iibiyey oo addoontii eh, markuu ka iibiya isagoo lacagtii guddoomin ninkan la sharay hadduu rabo inuu fasakho beeci waxa weeye addoontaas tegitaan u tegay eh, fasakh noqon mayso waa inuu qawli noqdaa fasakhitaanku ficli ma noqonayo addoon buu maalan ka iibiyey addoonkii ayuu xoreeyey taasina fasakh noqon mayso eh, alaabtii uu ka iibiyey ninkan la sharay ayuu dib u siibiyey qofka laka iibiyey taasina kama dhigna inuu fasakhay haddaba fasku ma noqdeen waa inuu qowl wax ku man baaca qofkii qof kale wax ka iibiye walam yaqbid amana lacagtiina aan ka gudoomin xataa xujra ilaa laga sharo cala mushtari qofkii ka iibsaday bilfalasi caydnimo lagu sharay falahu ninkii ka iibiyey marka waxa uu xaq u leeyahay alfasqu lbeyci beycii inuu ka baxo oo ka noqdo waistirdaadu lmabiici shaygii uu ka iibiyena inuu dib u soo ceshado walasaxu muctamad waxaa weeye ana khiyaarahu khiyaara alfaski fasakhitaankaas khiyaarkiisu cala alfawri inuu degdeg yahay wa annahu shaniya laa yaxsulu lfasku fasak inuusan ku xasilayn bilwadi galmo iyo walictaaqi xorayn iyo walbayci iibin walahu waxaa u bannaan qofkii alrujuucu inuu ku laabto fii saa'iri almucaawadaati waxa weeyaan mucaamalaadka wax la isdhaafsanayo idin kalbeyci sida beyc kale inuu ugu laabto ayaa u bannaan walahu laakiin noqoshadaas uu ku laabanayo beeca shuruudun shuruud ayay leedahay minhaa waxaa ka mid a ah shuruuddaas kownu thamani lacagtii inay tahay xaalan mid deg deg ah wa an yatacadara inay suuroobi weydo xusuuluhu xusuulu thamani lacagtii inuu helo bil iflaasi caydnimo sababteed oo ninkan la sharay awgeed inuu lacagtii u heli waayo ayaa shardi ah falow imtanaca haddii qofkani ka reebtoobaba min dafci amani lacagtii inuu bixiyuu diiday maca yasaarihi asagoo qofkani hodan yahay uu xoole heli karo ow amase haraba wuuba cararay ninkii mushtariga aha wax iibsaday iyadoon la sharin ayuu iska cararay ama uu diiday inuu lacagtii bixiyo falaa faska fask ma jiro fil asaxi muctadan haddaan qabanno walow qaala alquramaau daynlayaashii raggii diinta ku lahaa hadday dhahaan laa ha fasakhin waxay ku ninkii waxaa wey baayaca fasakhin beyci wa nuqadimuka waan kugu horreysiinaynaa bihamani lacagti ayaan kugu horumarinaynaa falahu lfasl markaa waxaa u wuxuu ku yidhi qofkii waxaa u bannaan inuu ku laabto fii cayni inuu dib ogu noqdo oo fasakhid oogu laabto mucaawadaadkao idin mucaamalaadka aan beeca oo idin beeci iyo mucaawadaad kaloo dhanba inuu ugu laabto ayaa bannaan mucaawadaadkaas oo sida beec oo kale ah waa mucaawadaat almaxda baa sida ijaaradii kiradii iyo amaahdii iyo sanamkii maxaa yaele xadiidku waa caam nabigu wuxu uhi calayhi wasalaam man adraka maalahu cinda rajulin qad aflas man adraka malahu bicaynihi cinda rajul qad aflas marka nabig alay slam muxuu ilaaqay qof alla qofkii xoolihiisa ka soo gaadha oo soo haleela ayagoo xoolihiisi oo leeyihiin nin iflaasay agtii fahuwa xaqu bihi marka beec muuse sheegay nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga fahmay marka ayi mucaamalo oo ninkan uu kala mucaamilay inuu markaa ka noqon karo haddii lacagtii uusan guddoomin maalan guri ka kireeyey gurigii isagoon lacagtii ka guddoomin ayuu ninkan mufliska ah xajri kale waa la xayiray uu kaga noqon karaa oo gurigiisii waxaa weeye intuu fasakho ijaaradii ayuu gurigiis soo ceshan karaa lacag buu amaahiyey lacagtii asagoo gacanta ku haya oo weli lacagtii gacantiisan ka bixin ayaa la sharay intuu qardigii fasakho ayuu lacagtii kasoo ceshan karaa salam ayuu markaa wax kaga iibsaday oo lacag buu u hormariyey isagoo raasamaalkii gacanta ku haya ayaa la sharay inta uu fasakho salamkii ayuu raasamaalkii soo ceshan karaa waay haddaba macaamalaadkoo idin sida beeca mucaamalaadka maxdiga ah ama mucaamalaadka wax laisdhaafsanayo een tabarucaadka ahayn waxaa weeye waxay la mid yihiin sida beeca unbay la xugum yihiin oo uu ku laaban karaa qofka haddaba noqoshadaas oo xoolihiisa ku laabanayo shuruud ayay leedahay shardiga koobaad waxaa weeye lacagtu inay tahay lacag degdeg deg ah kownu thamani xaalan markii uu soo noqonayo waa in lacagtiisii wakhtigeedii uu taagan yahay marka waxaa kaa baxay haddii lacagtu ay tahay lacag muddaysan oo madal loo qabtay marka ayada ah ilaa muddadii la gaaro ma soo noqon karo kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad in lacagtii ninkan uu ka soo saari kari waayo bisabab in ninkan uu muflis noqday oo xoolihiisii laga sharay markaas ayuu ku noqon karaa laakiin haddii ninkan aan la sharinba oo waxawey sharid baysan jirin dee noqosho markaasi ma jirto beecina fasakhi karo waxa weeye xoolihiisana ma soo ceshan karo tusaale ahaan mualif isagaa tusaale ku siiye ninkan asagoo mana sharin oo waxa weeye hoban ah ayuu diiday lacagti inuu bixiyo marka macnaheeda ma aha ninkan inuu xaq u leeyahay inuu fasakho waxa weeye wuu dul qaadanaya garsoor uu tagaya wuu dacweynaya ama ninkan wuu baxsada wuu cararay meeshu lacagta ka bixin lahaa ayuu cararay marka iyada beeci fasakh mahayo xoolihii soo coshan mahaye wuu dacweynayaa garsoorihii ayuu ku dacweynayaa xayratan labadan suuree dambe xoolihiisii si fudud buu ku heli karaa hadduu ninkan dacweeyey xoolihii uu heli karaa laakiin markii la sharo ninka uu ka xiiran yahay tasarufaadkii oo dhan marka ayadaa si kale uu xoolihii isku gaari karoon ahayn inuu fasakha ma jirto dadkii deglayaasha ahaa hadday ninkan baayaca ku dhahaan war beecaha fasakhiniyahu lacagtaan kugu horumarinaynaa alaabtan ninka marka la iibiye hantidiisa lacagta u horeysay ka soo baxda ayaan adiga ku siinayna mudnaanta oo kugu wareejinaynaa waxba beecaha fasakhni dhahaan waxa weeye markaa ayada ah waajibkuma inuu hadalkooda dhageystay wuxuu xaq u leeyahay inuu beecii fasakho maxaa yeelay galad ayaa halkaa ka soo baxaysa inay hadhow ku galladaystaan oy dhahaan waagii waa anagii ixsaanka kuu samaynay ee waxaweye lacagtii kugu hormarinay midda kale waxaa suuragal ah inuu soo baxo nin kale oo dayn ku leh ninka hariim kalaaba soo bixi karaa hadduu hariim kale soo baxoona waxa weeye uu ku qabsan karaa lacagtaas lagu hormariyey walahu waxaa u bannaan qofkii la macaamilay ninkan mufliska ah alrujuuc inuu ku laabto fii saa'ir almucaawadaat mucaamalaadka wax laisku dhaafsanaya oo idil kalbeyci sida beyc oo kale walahu noqoshadaasina waxaa u sugnaatay shuruudun shuruud minhaa shuruuddii waxaa ka mid ah kownu thamani lcagti inay tahay xaalan mid deg deg ah wa an yatacadara inay suuroobi weydo xusuuluhu xusuulu thamani lacagtii inay xasisho biliflaasi ay bisababi aliflaasi caybnimo sababteed falow imtanaca hadii uu ka reebtoomo qofkii min min dafci thamani lacagti inuu bixiyo maca yasaarihi asagoo hodana ow amase haraba u cararo falaa faska fasakhi markaasi ma jirto fila saxi muctamad haddaan qabano walow qaala alquramaau kuwii diinlayaasha hadday dhahaan laa tafsakh beeciha fasakhin wanuqadimuka waan kugu horumarinaynaa oo mudnaantaan kugu siinaynaa bitamani lacagta soo baxda falahu marka ayad ahaan wuxuu leeyahay alfasl fasaxo wa kownulmabiici shaygii la iibiyey inuu yahay ayaa ahaydna shardi ah baaqiyan mid ku harsan fii milki lmushtari ninkii iibsadaha ahaa gacantiisa falow faata haddii milkigiisa uu ka baxo aw amase kaatabal cabda addoonkii uu kitaabeeyo falaa rujuuca noqosho markaas ayadana ma jirto walaa yamnacu diidi maayo ataswiiju idinka waa idin qoran baan filaya atawiija qofku atawiiju u qoriya ma jira sida saxda waxa wey atawiiju walaa yamnacu diidi mahayo atawiiju guurintii addoontii la iibiyey loo guuriyey alrujuuca shuruuddii waxaa ka mida ah waa shardigii saddexaad in shaygii ninkan mufliskaa laga iibiyey weli gacantiisii uu ku jiro oo gacantiisa uusan ka bixin haddaba haddii uu milkigiisii uu ka baxo shaygii oo maalan xisan buu oga baxay oo wuuba dhintay neef buu ahaa uu dhintay ama xukman buu oga baxayoo waxa weeye addoon buu ahaa oo wuu xoreeyey ama shaygii uu iibsaday buu waqfayba marka xukma mooga baxay ama wuu sii iibiyey ama wuu hibeeyey waxaas o dhan milkigiisii ayuu shaygan ka baxay marka ayada ah noqosho ma jirto laakiin lacagtiisii wuxuu la wadaagayaa maxay huramadii ayuu la wadaagayaa sida noo imaan doonto aw kaataba alcabdu markuu ku leeyahayna waxa weye addoonkii ayuu kitaabeeyeyo wuxuu ihi mukaatab baa tahay marka mar haddii la kitaabiyo caqdiga kitaabada waa kaan horay usoo tilmaana xagga sayidka wuxuu ka yahay caqdigaasi laasim markaa sayidka kama bixi karo walidalik noqosho markaasi ma jirto maxaa yeele milkigiisa ayuu ka baxay addoontii uu iibiyey haddii ninkan mufliska ah uu addoontii u guuriyo oo nin kale u guuriyo taasi ma diidiyso noqosho in addoontii uu ku laabto iyada oo la qabo ayuu soo ceshanayaa qiimaheedii unbaa nusqaanay yacni manfacadeediibaa waxay noqonaysaa masluub bilaa manfacay noqonaysaa waa addoon dee ninka uu qabo oo markaa sayidkeedii xalal uma noqonayso inuu adeegsado mooyaane ama u iibiye mooyaane laakiin si kale manfacadeedii waxa weeye way ka sharantahay waayahay wuxuu ihi wa kown mabiici shaygii la iibiyey inuu yahay baa shardiah baaqiya mid ku harsan fii milki mushtari mushtariga gacantiisii falowfaata haddaba hadduu milkigiisa ka baxo aw ama iskakaataba alcabd addoonkii u kitaabay falaa rujuuca noqosho ma jirto falaa yamnacu diidi mahaya taswiiji guulintii a rujuuca noqoshadii diidi mayso iyo gurigii in la kireeyo oo kale maalan diidi mahaya asna noqoshadii walow tacayaba haddii uu shaygii la iibiyey biaafatin aafa hadduu ku ceeboobo samaawi ah akhadahu wuu qaadanayaa naaqisan asagoo dhiman ayuu qaadanayaa oo naaqis ah ow mase daaraba wuu la ceydiisanayaa bihamani lacagti ayuu quramadii daylayaashii ayuu la ceydiisanaya uu kula qaybsanayaa aw mase bijinaayatin tacayab wuu ku ceeboobay mabiici bijinaayati ajnabiyin nin qalaad waxaweye waxyeeladiisii ayuu ku ceeboobay aw ilbaa'ici aw bijinaayati lbaa'ici ninkii iibiyaha ahaa waxyeeladiisiibuu ku ceeboobay falahu markaa waxaa u banaan akhduhu inuu iska qaato wayudaaribu uu la ciirsado min amanihi lacagtiisa binisbati naqsin qiimati qiimihii ee intii ka nusqaantay qadarkeedii inuu markaa kula ciirsado wa jinaayat lmushtari iibsadaha waxyeeladiisuna ka aafatin aafo un bay la mid tahay fil asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi shaygii ninkan laga iibiyey mufliska ah haddii ceebi ay ku timaado intii gacantiisa soo galay kadib oo ceebtaasi ay tahay aafo samaawi ah maalan waxa weeye addoonkii ayaa maalan dhaawac soo gaadhay ama neefkii ayuu nabar soo gaadhay iyo wixii la mid ah isagoo maciib aho oo nusqaantaas leh ayuu iska ceshanayaa taasi waa mid ama khiyaar kaluu leeyahayoo waxa weeye lacagtiisii ayuu la ciriirsanayaa nimankan quramada ah oo uu la qaybsanaya haddii waxyeelo ay kaga timaado mabiici nin baayici iyo mushtarigi midna aan ahayn waa ajnabi waa nin qalaad oo kale oo saddexaad ama baayiciiba xaggiisa ay kaga timaado waxyeeladii marka ayada ah uu iska qaadanayaa lacagtiisii intii ka naaqusayna qadarkeedii ayuunbuu kula ciriirsanayaa quramadi binisbati naqsi alqiima hadduu shaygan maalan ahaa markii iibinay boqol doolar markii aafadan ay ku timaado nusqaantan ama waxyeelada ku timaadayna uu noqday marka la qiimeeyey siddeetan labaatan baa isdhintay sooma ah labaatankaa ayuunbuu markaa quramadii nimankii diinlayaasha ahaa kula ciirsanayaa hantidii ninkan ee la iibiyey uu ka goosanaya mushtariga ninkan waxa weeye iibsaday ee mufliska ah haddii asagu waxyeelo xaggiisa kaga timaado waxyeeladiisaas uu mabiica u geystay waxay la mid tahay sida aafadii samaawiga aafada samaawiga waa dhibaatada xagga minallaahi ka timid ee cidna u geysanin taas unbay la mid tahayoo waxa weeye marka ayada ah waxa weeye ninkan iyadoo naaqisa ayuu qaadan oo ku qancin ama haddii kale lacagtii ayuu quramada la wadaagaya oo la ciidsanayaa wuxuu ihi walow tacayaba haddii uu ceeboobo biaafatin aafa hadduu ku ceeboobo dhibaato samaawi ah, akhadahu uu qaadanayaa naaqisan asagoo nusqaantii qaba aw amase daaraba wuu la ciidsanayaa bitamani lacagtii أومس بجناية أجنبي تعيبوا كعيبوا بجناية أجنبي قف قراط وحيالدي أو البائع أو بجناية البائع إيبيه وحيالدي سوء كعيبوا فله مركا أيضا وحاوبنا أخذه إنه إسكاقات ويضارب إنه مركا لعيب سنة من ثمانية العكتسي بنسبة نقص القيمة القيمة انت كنسقانتي وجناية المشتري إبسليه waxyeeladiisuna ka aafatin aafo unbay la tahay ilaa saxi muctamad haddaan qabanno walow talifa haddii uu dhinto axadu lcabdayni labadii addoon mid ahaan uma dabeetana aflasa uu caydhoobo mushtarigii akhada wuu qaadanayaa iibiyihii baayicii wuxuu qaadanayaa albaaqiya addoonkan soo haray wadaaraba wuuna la cidhiidsanayaa bixisati taalifi addoonkii dhintay qaybtii kaga soo hagaysay lacagta ayuu quramada la ciirisanayaa falow kaana hadaba hadduu yahay qabada mid gudoomay bacda thamani lacagtii barkeed rajaca wuu soo noqonayaa fi ljadiidi muctamad haddaan qabanno fa tasaawad hadaba hadday sinaato qiimatuhuma labadan addoon qiimahooda oo waqabada uu guddoomo nisfa thamani lacagtii niskeed kala badh gudoomo guddoomo akhada albaaqi addoonkii soo haray ayuu markaa ku qaadanayaa bibaaqi amani lacagtii intii ka soo hadhay oo niskii kale ah wa fii qowlin qowl kala wuxuu leey laga xoog badan yahay yaahudu wuu qaadanayaa nisfahu addoonkan soo hadhay barhkii binisfi baaqi thamani lacagtii soo hadhay niskeeda ayuu ku qaadanayaa wayudaaribu binisfihi lacagtii ee amankii niskeedii kalena waxa weeyaan wuxuu kula ceebisanaya quramadii wuxuu ku yihi ninkan adoon laba adoon buu ka iibiyey laba adoon ayuu muflisi ka iibiyey dabeetana isagoon lacagtii ka guddoomin ninkiiba iflaasay waxa weeye kadibna labadii adoon mid ahaan baa dhintay horta addoonkan soo haray wuu ceshanayaa addoonka dhintayna lacagtiisii ayuu la wadaagaya oo la cihiirsanayaa nimankan quramada ah daraba bixisati taalik wetaa macnaheeda yani addoonkan dhintay lacagtiisi intii kaga soo hagaysay lacagta ayuu kula celiisanaya uramada maalan labada addoon waxay ahaayeen laba boqol waxa weeye labadii adoon mid ahaan baa dhintay kii soo haray wuu ceshanayaa kii kale qiimihiisana wuxuu ahaa boqol boqolkaas ayuu markaa uramadii la wadaagayaa oo la celiisanaya haddii lacagtii barkeed uu qaatay lacagtii nis buu qaatay marka ayada ah horta wuu soo noqonayaa hadii labadii addoon qiimahoodu isku mid ahaa lacagta niskeedna uu qaatay marka ayada ah addoonkan soo haray ayuu niskii kale u qaadanaya addoonkan soo haray ayuu niskigii lacagtii u harsana u qaadanaya ninkan laba addoon buu ka iibiyey labada addoon isku qiimay ahaay midba boqol buu ahaa labadaa boqol buu kaga iibiyey boqol horu ugu guddoomay oo ka qaatay nis baa lacagta u harsanaa labadii addoon mid ahaan baa dhintay markan uu soo noqonayo waxa weeye nis lacagtiina nisba u harsan hal addoonna wuu joogaa haddana addoonkan soo hadhay maadaama labadii addoon isku lacag yihiin ayuu niskii lacagtii u harsanaa u qaadanaya sidaasuu ku qabaa marka sidaas ayay ku kala lugbaxaya qowl laga xoog badan wuxuu leeyahay maya ee waxa weeye addoonkan soo haray ayuu niskiisa kala badh ayuu ku qaadanayaa lacagtii u harsanayd niskeed oo rubuc lacagta guud wadarti guud rubuceed ah niskii kale ee lacagtana ee addoonkii dhintay lacagtiisina waxa weeye wuxuu la wadaagayaa quramada sidaas wareeg dheer soo maray qowlka maxaaba dhibkaas keenay in lacagtiisii la kala qaybay nisna uu waxa weeye addoonka ku yeesho nis ka mid ah kalena waxa weeye uu la wadaago lacagtaa soo hadhay waxa weeye ha u qaato addoonkan oo markaasaa ku kala lugbaxaan wuxuu i walow talifa hadduu dhinto axad lcabdayni labadii addoon mid ahaan uma dabeetana aflasa uu ninkani caynoobo ahada uu qaadanaya albaaqia waxa weeye addoonkii soo haray daraba wuxuu la qaybsanaya uu la wadaagayaa bixisati taalifi kii dhintay qeybtiisii ayuu quramadii la ciidhisanaya falow kaana hadduu yahay qabada mid guddoomay bacda thamani lacagtii barkeed rajaca wuu soo noqonaya fi ljadiidi qowlkaa jadiidka dan qaban fain tasaawad hadday isla ekaadaan qiimatuhumaa qiimahoodu hadday isla ekaadaan labadii addoon oo waqabada uu guddoomo nisfa thamani lacagtii niskeeda uu guddoomo akhada albaaqiya addoonkii soo hadhay ayuu u qaadanaya bibaaqi thamani lacagtii u harsanayd ee niska ahayd wa fii qowlin qowl kalena wuxuu leeyahay yaakudu uu qaadanaya nisfahu addoonka soo hadhay niskiisa binisfi baaqi thamani lacagtii soo hadhay ee niskeeda ayuu u qaadanaya wayudaaribu binisfihi niskii kalena wuu la ciriirsanayaa nimankan waramada walow zaada almabiicu shaygii la iibiyey haddii uu kordho ziyaadatan mutasilatan koror asagii la xidhiidha ka simanin wadalika miaal ka simanin sidaa cayilkii weeye wa sancatin ay wa tacallumi sancati farsamo barashadeed wey faaza waxaa ku guulaysanaya albaayacu iibiyihi ayaa ku guulaysanaya bihaa ziyaadadii wlmunfasilatu siyaadadii soocnaydna ka sida midhihii weebeeye ee iyo waladkii lilmushtari iibsadihii ayay u sugnaatay ziyaadadaas oo can yarjicu wuu noqonayaa albaayicu iibiyihii fi lasli asalkii unbuu ku noqonayaa wayarjicu albaayicu iibiyihii wuxuu ku laabanayaa fi lasli asalkii unbuu ku laabanayaa ziyaadada munfasilka ah shaqa kuma leh wuxuu ku yidhi haddii shaygii uu ninkan mufliskaa ka iibiyey ziyaado ay ku timaado uu kordho kobco ziyaada labaanu kala qaadayna ziyaado mutasila ah iyo ziyaado munfasila ah ziyaadada mutasilada waxa weeye ziyaadada aan laga sooci karin shaygan in la socotaan sida neefkii inuu naaxay oo kale u cayiray addoon buu ah addoonkii farsamau bartay geed buu ahaayo geedkii ayaa weynaaday neefku ahaa neefkii ayaa kobcay weynaaday waxaas o dhan waa ziyaadaad mutasil ah marka ninkan baayaca ah ayaa waxaasoo dhan qaadanaya shaygii uu iibiyey iyo ziyaadadiisii mutasilkahay labadaba isku qaadanaya lama kala reebi kareen ziyaadada mutasilka waxa weyaan tatbacu asalkay raacaysaa oo qaacidada waxa ku dabaqnaysaa taabicu taabicu waaya sidaasaa loola macaamilaa ziyaadaadka mutasilka ah sidii bayacii lagu soo dhaaftay iyo axkaam fara badan abwaabto idil ziyaadada muttasilka ah asalkuma raacdaan qofkii asalka qaadanaya maa ziyaadada muttasilkaana qaadanayo waay markii laga reebo baab sada meherka markii laga reebo ziyaadada munfasilka ah sida midhihii iyo waladkii ilmihii neefki u dhalay iyo midhihii geedku ay dhaleen mushtarigaa yeelanay ziyaadada munfasilka ah waxay u ninkan mushtariga ah ee waxaweye mufliska ah baayicuna muxuu ku noqonayaa asalkiibuu ku noqonayaa geedkii uu iibiyey ayuunbuu qanqayshanayaa neefkii uu iibiyey ayuunbuu ceshanaya laakiin waladkii asagu ma leh waaya maxaa yeeley milkiga ayay raacaysaa siyaadada munfasilka ah qaacidadana waa tii ahayd alkharaaju bidamaan kharaajka faa'iidadu waxay la socotaa damaanka yacni damaanka ayay markaa ku xidhan tahayoo qofka damaanka qaadaya ma faaidada shaygana qaadanaya waayahay wuxuu i fain kaana lwaladu hadaba wuxuu i walow zaada almabiicu iibiyihi walow zaada uu kordho almabiicu shaygii la iibiye ziyaadatan koror mutasilatan asagii la xidhiidha ka wadalika midaalka simanan sida cayilkii wa sancatin iyo farsamadii faaza waxaa ku guulaysanaya albaayicu iibiyihi ayaa ku guulaysanaya biha waxawey ziyaadadaas wlmunfasilatu ziyaadadii yani soocmaysa ee waxa weeye soocnayd ka hamarati sida marihii walwaladiiyo ilmihii lilmushtari mushtariga ayay u sugnaatay wayarjicu lbaayici bihi wuxuu ku laabanaya fi lasl asalki ayuu ku laabanaya fain kaana alwaladu ilmihii hadduu yahay sagiiran mid yar owa badala albaayicu ninkan baayacaha uu markaa bixiyo qiimatahu ilmaha yarka ah qiimihiisa akhadahu uu qaadanaya ilmihii maca ummihi asaga iyo hooyadiiba oo wada socda wailaa haddii kale qiimihiisi una bixinin fayubaacaani waa la isla iibinayaa ilmihii iyo hooyadii wa tusrafu ilayhi asagana waxaa la siinayaa xusatulummi hooyada sadkeedii ama qaybtii i lacagta kaga soo aagaysay ayaa la siinayaa wa qiila waxaa la yilah rujuuca markan iyada ah noqosho maba jirto fain kaanad hadday tahay daabadii la iibiyey xaamilan mid riman cinda arujuuci markii ninkani uu soo noqonayay duuna albayci laakiin markii iibinaya aysan rimanayn aw cagsuhu ama taaliidkeed oo daabadii waxay rimanayd markii uu iibinayey laakiin markuu soo noqonay waxa weeye mayna rimanayno ilmihii bay dhashayba intuuna soo noqonin ka hor fal asaxu muctamadu waxaa weeye tacadi rujuuci noqoshadii inay u gudbayso ila lwaladi waladkii marka ayada ah labadaas suree soo sheegnaba wastitaaru thamari midhihii qarsoomitaankooday ku qarsoomayeen bikimaanihi qobkiisii ay qobkoodii ku qarsoomayeen wa duhuurihi inay ku muuqanayaan bitabiiri qobkii inuu dildilaaco oo waxa weeye mubixi inuu dilaaco qariibun waxay u dhowdahay min istitaari ljaniin warjiifkii inuu qarsoomo wainfisaalihi inuu soo soocmo oo dhalashadii kusoo socmo wa awlaa taas ayaana kaba sii mudan bitacadi rujuuci noqoshadii in ay u tallaabaan taas ayaaba kasii mudan uurkii inuu maaragtay u tallaabo wuxuu ku yihi maadaama aan idhi ziyaadadii munfasilka ahayd waxaa iskale ninkan mushtariga ah haddii walad uu yahay ziyaado u yahay maanta oo ziyaadadii munfasilka ahayd waa walad addoon bay ahayd addoontii walad bay dhashay waaya waladkiina waa ilmo yar ilmaha yarka ah iyo hooyadii lama kala reebi karo sida hore noo soo dhaaftay fii kitaab ilbeyn marka iyada ah laba mid weeyaan in ninkan baa'ica ah uu bixiyo qiimihii ilmihii yaraa ila asagoo ma lehe oo marka uu qaato ilmihii iyo hooyadiiba isla qaato iyo in la iibiyo ilmihii iyo hooyadii isla iibiyo marka asaga la siiyo hooyada lacagteedii la siiyo lacagtii waladkana lagu daro hantida ninkan la xaraashayo labadaa mid wey sida muctamadka maxaa yeele nabig alay salaam wuu reebay in hooyada iyo la kala geeyo ilmaheeda qiil baa wuxuu noqosho markan ayadaha maba jirtaba oo qiila laa rujuuca marka ku leeyahy waxa weeye haddii qiimihii uusan bixinin qiimihii waladka hadduusan bixinin noqosho maba leh ee waxa weeye marka ayada wuxuu la ciidisanayaa quramadii kale ayuu la ciidisanayaa lacagtii waxa weeye addoontaas haddii uu neef ahaa wixii uu ka iibiyey ninkan isla markaana neefkaas markii uu iibinayay muusan rimanayn laakiin markan uu ku soo noqday ayuu neefkii oo riman la kulmay amaba taa cagsigeed waxa weeye neefkii oo riman buu iibiyey markanuu soo noqonay wuxuu arkay neefkii oo hee ilmihii dhalay marka ayada ah noqoshadii waxay u tallaabaysaa waladka sida muctamadka ah maxaa yeelay markaa hore ee uu ku soo noqday neefkii oo waxa weeye riman markii uu iibanayan uusan rimaneen dee waa ziyaado muttasil ah xamligi waa ziyaado muttasilahoo xukunkii ziyaadada muttasilkahay ayuu yeelanayaa oo ilmihii dee lama oor ku jiray lagama reebi karo hooyadii way israacayan wuu ceshanaya markan kale ee asagoo riman u iibiyey neefkii kadibna neefkii uu dhalay ilmihii waxa weeyaan leenahay ilmihiina wuu ceshanaya iyo neefkiiba sababtoo ah dee markan uu iibinayaba neefkani ilmihii neefkani wuu siday marka de waad garanaysaa markii neef riman la iibinayo wuu ka qaalisanyaa neef aan rimanayn oo lacagtii waa lagu xisaabtamaya walidaalika wuu soo ceshanayaa markan uu maaragtay eh, ku noqdo wuu soo ceshanayaa neefkii iyo ilmihiisii u dhalayba wuxuu ku yidhi haddii uu geed iibiyo midho leh isla markaana midhahaasi ay qarsoonaayeen oo qobkooda ay ku qarsoonaayeen waayahay waa ubaxyadii ayaa qariyay kimaam hadda lagu sheegay qofka lagu sheegay waa ubaxyadii dabeetana markan uu ku soo noqday ayaa wuxuu arkay midhihii oo soo muuqday oo ubaxii ka dilaacay ta'biirka waxbay ubaxii u dilaacsaday midhihiiba ubaxii dilaacsaday oo bislaaday marka ayada ah taasi waxay u dhowdahay buu i sida masaladii aan soo tilmaanay ahayd janiinkii ilmihii uurka ku jiray ee la iibiyey neefkii rimanaa ee ilmaha uurka ku siday isla markaana ilmihii uu dhalay markuu soo laabtay oo waxaan idhi taasi wuu soo laabanayaa ilmihiina wuu qaadanaya isagii hooyadii buu isla qaadanaya tanaaba kasii mudan buu i inuu markaa geedkii maca midhihiisii uu soo ceshado tanaaba uurkii kasii mudan maxaa yeelay midhaha waaban la arkaa waa mushaahad wax la arko lagu kalsoonyaha wey lakin wax uurku jira wuxuu yahay lama garanay marka iyadaaba kasii mudan in lagu soo noqdo oo ninkii uu ceshado geedkii macal midhihiisi wuxuu ihi fain kaana alwaladu waladkii hadduu yahay ilmihii sagiiran mid yar wabadala albaayacu iibiyihiina markaa uu bixiyo qiimatahu ilmaha qiimihiisii akhadahu uu qaadanaya maca wailaa haddii kale uusan qiimihiisii bixinin fayubaacaani labada waa laisla iibinaya wa tusrafu ilayhi isagaa loo dhiibayaa xisatun ummi hooyada qaybteedii lacagta ka qaabishanayd waqiila waxay laa rujuuca wax noqoshaha ma jirto haddii uusan lacagtii bixinin fain kaanad hadday tahay daabadii la iibiyey xaamilan mid riman cinda rujuuci markii uu soo laabtay duuna albayci laakiin markii uu iibinayay aysan rimanayn aw cagsigu ama taa lidkii oo markii uu iibinayey neefkani wuu rimanaa laakiin markii uu soo laabanayay ma rimanayno neefkii ilmihii buu dhalayba falasaxu muctamad waxaa weeye tacadi rujuuci noqoshadii uu soo noqday inay u tallaabayso ila waladi waladkii waladkii macnaha soo ceshanaya weeye isagii hooyadiiba wasditaaru thamari midhihii qarsoonitaankoodii ay ku qarsooneen bikimaamihii qobkiisii macnaha ubixiisii wa duhuurihii midhihii ay ku soo baxeen bitaabiiri awrnabid macnaha hadda waxaa looga jeedaa awrnabadii meh waxaa looga jeedaa inay ubixii midhihii dilaacsadeen oo midhihii ka soo dhexbaxeen qariibin waxay u dhowdahay min istitaari ljaniini ilmihii uurjiifka ahaa inuu ku qabsoomo uurka hooyadii wainfisaarihi dabeetana uu ka soo baxo markii lagu soo noqonayay oo uu uu dhasho wa awlaa taasaabana kasii mudan waxa weye midhaha qarsoon ah ee soo baxay bitacaddi rujuuci noqoshadii inay midhaha soo baxay inuu tallaabo walow qarasa haddii uu tallaalo alarda dhulkii ow mase bana uu dhiso fain ittafaqa alquramaau deynlayaashii hadday isku waafaqaan iyo walmuflisu ninkii caydha ahaa calaa tafriiqihaa dhulkii ninkan in loo banneeyo facaluu way samaynayaan wa akhadaha wuu qaadanaya wain imtanacuu hadday diidaan lan yujbaruu la khasbi maayo bal hase lahu ninkan waxaa u bannaan an yarjica soo noqdo oo wayantilika uu hanto uu qaato alkhiraasa geedihii ninkani uu tallaalay walbinaa iyo dhismihii uu dhisay biqiimatii qiimihiisa uu qaato walahu waxaa sidoo kale u bannaan an yaqlaca inuu fujiyo dhismaha iyo tallaalkaas oo wayadmana uu magdhabo arsha naqsi nusaanta magdhoweedii ama kamaheedii waladharu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laysa lahu ninkan uma banaano an yarjica inuu ku laabto fiiha dhulkii oo wayabqa u haro alkhiraasu tallaalkii walbinaau iyo dhismihii lilmuflis ninkan caydha ah nin baa nin kale wuxuu ka iibiyey dhul dhul bannaan buu ka iibiyey ninkii u cayroobo waa la sharay isla markaana dhulkii wuxuu ku tallaalay intaan la sharinba horuu dhulkii ka isticmaalo oo geeduu ku tallaalay dhismuu ka sameeyey haddaba ninkii ninkan dhulka ku iibiyey ka iibiyey ayaa dhulkii kusoo laabtay wuxuu ihi maadaama ninkaan lacagtii dhulka unaysaynin dhulkayga haliii soo celiyo dhulkiina waxaa ku yaala dhismo iyo geedo haddii nimankii ninkan diinta ku lahaa iyo ninkan mufliska ah laftirkiisaba ay ku heshiiyaan in ninkan dhulkii loo faaruqiyo oo waxa weeye laga fujiyo wax alla wixii ku yaalay ee dhismo iyo geedaha ah sidaas yeelayaan isla markaan dhulkii way u simayaan hadday nusqaan ku timidna waxaa wey nusqaantii waa loo magdhabayaa sidaasuba ku qaadanayaa haddayse diidaan oy dhahaan waxa weeye meeshan lacag baa naga gashay kharash baa naga galay dhismahan iyo geedahan kharash baa naga galay oo ninkan uu dhaho maalan mufliska ah bilaash ku fujin mahayo la khasbi maayo maxaa yeeley ninkan hantidiisiibuu ku tasarufay xoolahan meesha uu ku samaystay dhismahan iyo geedahanba mar uu xaq u ahayd oo milkigiisa uu ahaa oo ku tasarufay xaq buu ku dejiyay haddaba waa ixtiraamaya laga fujeen maahaye waay ninkan baayaca ah wuxuu markaa xaq u leeyahay eh, laba mid inuu ninkan hantidu meesha ka sameeyey uu asagu la wareego u geedaha la ii qiimeeye dhismaha la ii qiimeeye anaa lacagtoodii celinaya oo qiimahoodii markaa uu ninkan u celiyo mufliska ah oo lagu doono hantidan ninkan la iibinayo u waayahay iyo in uu iska fujiyo dhismihii iyo geedihii islamarkaana uu magdhowdo arshigii naqsiga oo markaa intuu cagaf u yeedho oo uu geliyo wax alla wixii dhismihii meesha uu ka sameeyey geedihiina uu markaa fujiyo isla markaa uu dhaho waxaaga raro alaabtan aan kaa jabiyey soona qiimayso wixii nusqaan ah ee markaa ku timid yacni qiimihii isdhimay soo qiimayso ashunaqsiga oo markaa ashunaqsiga uu siiyo wixii isdhimay laakiin wuxuusan xaq u lahayn marnaba u bannaanayn inuu inta ku noqdo dhulkii u dhaho dhulka anaa yeelanaya ninkana dhismihiisii geerihiisiibaa ugu yaalay taasi wax suuragala ah ma aha dhul uusan ninkan lahayn inay geedihiisii iyo dhismihiisii ku yaalaan wax suuragala ah ma aha wax faa-iida ugu jirtana ma jirto dhul uusan lahayn meeshii loo soo marayay iyo geeda waxa weeye dhul kale ku yaallaan uusan milkinin uusan xaqu lahayn dee taasi waxaweye cididib asaad ku tahay darar iyo dhibaato ayaa ugu sugan ninkan waxaa weye mufliska ah ninkana dhib buu ka cararayaa qaacidadu waxay leedahay adararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib lagagama baxo adoo dhib ka baxay inaad qof kale ad dhibto dee xaq uma leh wuxuu ihi walow arasa arda dhulkii haddii uu oo mase bana uu ka sameeyo fain itafaqa alquramaau daynayaashii hadday isku waafaqaan iyo walmuflisu kan waxa wey cayda calaa tafriiqa dhulkii ninkan in loo baneeyo facalu way yeelayaan waaahadaha uguna qaadanaya wain imtanacu hadday diidaanse lam yujbaruu la khasbi mahayo bal lahu waxaa u bannaan ninkan baayaca ah an yarjic inuu soo laabto yamtelika uu qaato oo milkiyo alkhiraasa talaalkii walbinaa'a iyo dhismihii biqiimati qiimihi si uu ku milkiyo walahu waxaa sidoo kale u bannaan an yaqlaca inuu iska rujiyo geedihii iyo waxaw dhismihii wayadmana marka uu magdhowo arshan naqsi nusqaanta kamaheedii waladahru muctamad waxa weeye annahu shaaniga laysa lahu uma bannaan ninkan baayaca ah an yarjica inuu ku laabto fiiha dhulkii wayabqa uu u haro alkhiraasu tallaalkii iyo walbinaau dhisnihiiba lilmuflis ninkii caydha ahaa walow kaana almadiicu wixii la iibiyey hadduu yahay xindatan qabandi oo fakhladaha uu ku daro bimilihaa mid la mida ku daro aw mase duunahaa mid waxaweye ka lidato ka hooseysa uu ku daro falahu marka ayada waxaa u bannaan falahu waxaa u bannaan marka ayada ah qadri lmabiici shaygii la iibiyey qadarkiisii inuu ka qaato min almakhluuqi shaygii la isku daray aw mase biajwada wuxuu ku daray qabandidii mid kasii fiican oo ka taya badan falaa rujuuca markaas noqosho kuma sugno fi lmakhluuqi shaygii la isku daray fi ladari qaban wuxuu ninkan wuxuu ka iibiyey ninkan mufliska ah intuusan iflaasin ka hor dabeetana qabandidii ayuu wuxuu ku daray qabandi lamid ah ayuu ku daray ama qabandi ka hoosaysu ku daray labadaa suurada waxaa ninkan u bannaan inuu ka qaato qadarkii ka iibiyo maalan toban ah tobankii kiilo inuu ka miisto oo ka miisaanto waxaa weeye raashinka ninkan uu isku dhex daray ee makhluudka ah maxaa isku mid tahayna waxaa weeye markaa xaqiisii buu qaatay haddii tani tan lagu daray ee ka liidatana xaqiisii barkamidu ka tanaasulaya oo iska cadfinaya haddiise lagu daray midii uu ka iibiyey mid ka fiican qabandidii qabandi ka taya badan ayaa lagu khalday marka ayada noqosho ma jirto maxaa yeele haddii la dhaho qadarkii uu ka iibiyey ha qaato o ceshooda tobankii kiilo madalan xaq ka badan buu qaadanaya o taasina ma banaana haddii la dhaho qaybtiisii uu qabandadiisii haka midho oo ka soocana dee suuragal in qabandida faraha badan mid mid loo kala sooco way adagta marka noqosho marka ayada ma jirto ee qiimihii uu ayuunbuu kula cilmisanaya nimankan waramada ah wuxuuhi walow kaana mabiicu shaygla iibiye hadduu ahaa xildatan qabande oo fakhaladaha ku khaldo bimiliha mid ayadii lamid aw duunaha mid ah, ka hooseysa oo ka taga hooseysa falahu marka waxaa u bannaan asaga ahdu qadri lmabiici shaygii laga iibiyey qadarkiisii inuu markaa ka qaato min almakhluudi kan isku daray aw mase biajwada waxaa lagu khalday qamandidii mid kasii fiican ka taya badan falaa rujuuca noqosho markaas ma jirto fi makhluuqi shaygii laisku daray lagu noqdo fil adhari muctaban haddaan qabano mualifku wuxuu kuu mithaaliyey qabandi ay raashin oo kale ayaad ku tusaalihii aada ku bedeli kartaa yani amtilada lagu sheegayo fiqiga waxaa loo qiyaas qaadan kartaa wixii la mid aho idin walow taxanahaa haddii uu shiido qabandidii oo uu ridqo aw mase tasara thawba maradii uu bafteeyo oo cadday fain lam tajid haddii aysan ka kordhin fain lam tasiid haddaysan kordhin alqiimatu qiimihi hadduusan ziyaadin rajaca marka ayada wuu soo laabanaya walashyaa wax u sugnaanaya ma jiro lilmuflisi ninkan caydha ah wax uu leeyahay markaa ma jirto wain zaadad hadday ziyaado qiimihii faladharu muctamad waxaa weeye anahu shaniya yubaacu waa la iibinayaa shayga yubaacu waa la iibinayaa muflisi ninkan cayd ahana waxaa u sugnaaday min amanihi lacagtiisii binisbati man zaada inta uu ziyaaday ayanbaa markaa uu ka yeelanaya wuxuu ku yihi ninkii baayaca ahaa ee ninkan ka iibiyey raashinka raashinkii markuu ka guddoomay ayuuba ridqay maalan ama dhar buu ahaayo maradii ayuu bafteeyey oo caddeeyey waxaan eegaynaa qiimaha maradan la caddeeyey ee uu rinjiga cad u mariyey ama raashinkan uu ridqay qiimihiisii markuu ridqay ma ziyaaday mise ma ziyaaday maradii markii uu bafteeyey u cadday qiimaheedii ma ziyaaday mise ma ziyaaday haddii qiimaheedi uusan ziyaadin oo qiimihii intii uu ku iibiyey uun waxa weeye uu marayo maalan muxuu siiyey maalan lix dirham lixdii dirham uu marayaa maradii oo waxa weye la bafteeyey raashinkii uu kaga iibiyey lix dirham lixdii dirham uu maraya markii la ridqay kadib marka ayada ah raashinkiisi wuu soo codsanayaa ama maradiisii buu soo codsanayaa ninkan mushtariga ahna wax uu leeyahayna ma jirto ninkan mufliska waxba ma yeelanay markaa haddii laakiin qiimihii uu ziyaado maradii markii la bafteyey ayuu qiimaheedii korday oo waxaa ku darsantay maalan labo dirham baa ku darsantay oo lix dirham buu noqday maradii waa la iibinayaa ninkan mufliska ahana amankiisi wuxuu ka yeelan doonaa binisbati maa zaada inta ziyaado marka horeso afar dollar mu ahayn ama afar dirham maalan markii waxa waxawy la bafteeyey la maradi maradii ayay qiimaheedii kordho waxay noqotay lix dirham labadaa dirhame dheeraadka waxaa yeelanaya ah, ninkan mufliska afartii kalena waxaa yeelanaya ninkan waxa weeye baayaca ah wuxuu i walow taxanaha haddii uu ridqo raashinkii ow qasara tama maladii uu bafteeyo falam tazid ilqiimatu qiimihii hadduusan ziyaadin rajaca wuu laabanaya walaa shay-an yuflis ninka mufliskaana waxba yeelan maayo wainzaadad hadday qiimihii ay ziyaado oo korodho faladar muctamad waxa weeye anahu shani yubaacu in la iibinayo shaygii walilmuflis ninkan cayda ah waxaa u sugnaaday mikadaniyo lacagtiisa binisbati maa zaada kolba intii ziyaado ee fain zaadat alqiimata qiimihii haddii ay ziyaado marada qiimaheedii haddii ay kor u kacdo qadra qiimati sabri rijiga qiimihiisii qadarkeedii intii uu rijigu ahaa ayay qiimaheedii ku kordhay rajac wuu laabanayaa buui walmuflisu ninka mufliska ahna shariiku wuxuu kula wadaagayaa bisabri rijigii aw amase aqalla zaadat way ziyaaday alqiimatu qiimihii maradii aqala mid ka yar min qiimati sabr qiimihii rijiga fa naqsu nusnaantaad ku timid calaa sabri rijiga ayay ku dhacaysa aw amase akara ay zaadad way ziyaada qiimihii maradu akara wax ka badan min qiimati sabri rijiga qiimihiisii falaa saxu muctamada waxaa weeye ana ziyaadata ziyaadadaas muflis lakii mufliska aha ayay u sugnaatay wuxuu ninkani wuxuu rijiyeeyey maro uu soo iibsaday ayuu riji mariyey dabeetana qiimihii maradaas ayaan eegaynaa ninkan mufliska ah maadaama uu iflaasay ninkii maradan lahaana uu soo laabtay oo uu yidhi maradaydi haddii soo celiyo maradii markii laga soo iibinaya rinji mayna lahayn ninkan iibsadaha ah ee mushtariga ayaa maradii rinji mariyey marka waan eegaynaa bal qiimaha maradan ay suuqa ka marayso haddii qiimaheedii uu ziyaaday qadra qiimati sadq rinjiga qiimihiisi intuu ahaa ayay maaragtay ku darsantay maalan marada qiimaheedu wuxuu ahaa markii laga iibinayo afar dollar maalan rinjiga uu soo iibsadeen wuxuu ahaa laba dollar markuu rinjigii mariyey maradii oo rinjiyeysan ayaa la qiimeeyey waxay noqotay lix dollar maalan marka waxaa ku darsantay laba dollar soo maa wuxuu ku yihi ninkani wuu soo laabanayaa maradii ayaa la iibin doonaa dabeetana ninkan wuxuu qaadanayaa qiimihii rinjiga kaga baxay oo ah laba dollar labada dolar ee meelaadka isaga qaadanaya ninkana waxaa la siinayaa afar dolar ayaa la siinaya oo qiimihii marada eh, ah waay saasuu kala bixisana marka haddii laakiin qiimihii waxa weeye eh, aqala min qiimati sadqa yacni way ziyaaday laakin ziyaado yar bay ziyaaday maradii qiimihii sabqiga ee galay wax ka yar ayaa ku darsantay maalan qiimaha sabqiga waxaan ku tilmaanay laba dollar dabeetana maradan waxay afar dollar markii uu rijiyeeyey ee waxawey maradii la qiimeeyey waxay noqotay shan dolar haddaba hal dolar baa ku darsantay hal dolar ayaa ku darsantay halkaa dolar nusqaanta ku timid marada waxa weeye xagga rinjiga rijiga baa laga eegaya rijigay ka jaranta fannaqsu cala sabr halkaa dolar waxaa qaadanay ninkii waxawey mushtariga ahaa afartan kalena waxaan qaadanaya ninkii baayac ahaa ee ka iibiyey haddii qiimihii uu ka ziyaado wax ka badan rinjiga qiimihiisi maalan marada qiimaheeda waxaan waa afar dolar rinjiguna waa laba dolar markii la mariyey qiimihii wuxuu noqdayba siddeed dolar maalan oo laba dheeraad ah ayaa kusii darsantay wuxuu yihi fal asaxu ana ziyaadata lmuflis ziyaadadaas waxaa iska yeelanaya ninkan mufliska ah haddaba mufliska muxuu qaadanayaa ninkan horta wuxuu qaadanaya afar dolar nin kalena afartii kale ayuu qaadanayaa laba waa rinjiga labada kalena waa ziyaado markii maradii la rinjiyey la qurxiyey la dhalaaliyey ayuu qiimaheedii dhabal noqday markaa ziyaadadaas waxaa yeelanaya ninkan mufliska ah ee farsamada marada keenay inuu markaa rinjiyeyo qurxiyo walow sabqaw haddii maradii rinjiyey bisadqatin rinji hadduu mariyo fain zaadat alqiimatu qiimihi haddii ziyaado qadra qiimati sabqi rinjiga qiimihiisii indhan rajac markaa soo laabanayo muflisu ninkan cayd ahaana shariiku wuxuu la wadaagayaa bisabqi rinjigiibuu kula wadaagaya omase yani qiimihii sabqi ayuu kula wadaagaya omase aqala zaadat way ziyaadata alqiimata qiimihii aqala min qiimati sabq qiimihii rinjiga wax ka yar ayay markaa ziyaadatay fanaqsu nusqaantan markaa timid calaa sabqi rinjiga umay ku dhacaysa xagga rinjiga laga jarayaa omase akara wax ka badan qiimihii sabqiga ayaa ku darsamay maradii falasaxu muctamad waxa wey ana ziyaadata ziyaadadaasoo idin kororkaas lilmuflisi ninka mufliska yeelanaya walow ishtara hadduu ka iibsado minhu min albaayic baayic hadduu ka iibsado asabqa rijigii wafawa maradiiba labadaba hadduu ka wada iibsado asaga rajaca fiihimaa labadaba wuu ku noqonayaa ilaa anlaa taziida qiimatuhumaa labadooda qiimahooda inuuna ka ziyaadin mooyaane calaa qiimati thawbi marada qiimaheedii oo fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa faaqidan mid waayey lisabqi rijigi wuxuu ku yihi haddii ninkan marada iyo rijigaba ka wada markaa ninka rijigii uu mariyey maradi maradii uu ku noqonayaa buuri ilaa in qiimihii labadooda oo laisku daray qiimihii marada iyo waxawey qiimihii rinjiga ayna ka ziyaadin qiimihii marada marka ayada ah haddaysan qiimihii marada ka ziyaadin wuxuu waayayaa qiimihii rinjiga ayuu waayaya oo maalan mas-uuliyaedu waa maxay ninka wuxuu ka iibiyey maalan maro qiimaheedu yahay afar dolar iyo rinji qiimihiisu yahay laba dolar ninkan rinjigii ayuu maradii mariyey dabeetana wuu kusoo laabtay ninkan waxawey baayaca ah markuu ninkan iflaansa kadib ayuu maradiisii soo coshanayay dabeetana wuxuu helay in qiimihii marada uu marayo iyadoo la rinjiyey midda qiimaheedii afartii dolar ayuu marayaa rinjigii la mariyey labada dolar ahaa waxba uma korliyo qiimihii marada afartii dolar ayuunbuu qiimihii marada noqday marka ayada ah ninkaas wuxuu sidaa ku waayay qiimihii rinjiga maradina saas ku soo ceshanaya qiimaha rinjiga laftirkiisa wuxuu kula noqonayaa nimankan waxa weeye yani quramada ah ayuu kula ciidsanaya wuxuu ihi walow ishtaraahumaa rinjigii iyo maradiiba hadduu kala iibsaday min inayn laba qof ayuu kala iibsaday fain lam tزid qiimatu qiimihii marada haddaysan ka ziyaadin masbuuqan asagoo rinjiyaysan calaa qiimati hawi marada qiimaheedii asaasiga ahaa fasaaxibu sari kan rinjiilaha ah faaqidun asagoo wuxuu waayay qiimihii rinjigiisii wain zaadad hadday ziyaaddo biqadri qiimati sadri rinjiga qiimihiisii qadarkiisa hadday ziyaadana ishtarakaa way wadaagayaan maroolihii iyo rinjiilihii wain zaadad hadday ka ziyaaddo calaa qiimatihimaa maradii iyo rinjigii qiimahooda labadooda oo laisku daray wadartooda hadday maradii qiimaheedii markii la rijiyey kadib ay ka ziyaado falasaxu muctamad waxaa wey ana almuflisa ninkan caydha ah shariikun inuu la wadaagay lahumaa maroolihii iyo rinjiilihii biziyaadati ziyaadadii ayuu markaa shariik kula noqonaya markan ayada ah suuradan dambe laba nin buu kala iibsaday maradii rijiye ninna wuxuu ka iibsaday maradii oo maalan afar doolar ayuu ka siistay ninna wuxuu ka iibsaday ninkan wuu ceeloobay labadii nin ayaa ku soo laabtay ninkii rinjiilahan wuxuu doonaya qiimihii rinjigiisi ninkan maroolahan wuxuu doonaya lacagtii maradiisi waayahay saddex suura markaa meesha ka soo baxaysa suurada koobaad in maradii ayadoo rinjiyeysan aysan kaba badaninba ayadoo bilaa rinji ah qiimaheeda oo afartii doolar bay maraysaaba ayadoo la rinjiyey taasi waa suurada koobaad suurada labaad in qiimihii marada uu ku darsamo qiimihii rinjiga oo marka ay noqoto lix dollar suurada saddexaad in ay ka badato qiimihii marada uu ka bato qiimihii marada iyo rinjiga laisku daray oo markaa sideed dollar maalan ay noqoto saddexda suura ka bixi mayso suurada koowaade ah in waxa weeye marada qiimaheedii markii la rijiyey usan ka badin ayadoo bilaa rinji ah oo afartii doolar ay maraysay un ay markaa marayso ninkii rinjiilaha ahaa waxa weeye lacagtiisii ayuu waayey qiimata sabri ayuu waayey faaqidun fa saaxibu sabri faaqidun markuu leeya oo marka ayada ah wuxuu la ciriirsanayaa maradan rinjiyaysan waxaan qaadanaya ninkii waxa weye marada iska laha rinjiiliin wuxuu kula laabanayaa qiimihii rinjiga xoolaha ninkan iibinayo ayuu markaa kula celiisanaya raggii diinta ku suurada labaad ah in maradii ay ziyaado biqadri qiimati sabq rijiga qiimihiisii unbay ziyaado lix dollar ayay noqotay rijiguna laba doolar bu ah maradan afar bay lix bay noqotay ishtarakaa rinjilihii maroolihii marka way wadaagayaano maroolihiina afar doolar buu qaadanaya rinjilihiina lagu qaadan haddii ay ziyaado waxa weeye intaa in ka badanna oo maradi rijiiba rijigiiba qiimahoodii oo laisku daray maradii markii la rijeeyey ka dabatana waxaa weeye ninkan mufliska ahna wuu ku saddex noqonaya way saddex ay ku qaybsanayaan maalan siddeed doolar bay maraday noqotay markii la rijeeyey ninkan maroolaha afar buu qaadanaya rinjiiruhuna rijigiisu labuu ahaa labuu qaadanaya labada dheeraadka ahna waxaa qaadanaya ninkan waxaa weeye mufliska ah maadaama sancadiisii farsamadiisii xariifnimadiisii lacagtani ay ku timid walow ishtaraa hadduu ka iibsada minhu ay min albaayici baayici hadduu ka iibsado asaga rijii watawa maradii rajaca wuu ku labadiiba wuu ku laabanayaa ilaa anlaa in aysan ka ziyaadin mooyaane qiimatuhumaa ay qiimatu thawbi wasagri maradii iyo rijigii qiimahoodii oo isku daray calaa qiimati thawbi marada qiimaheedii oo fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa mid waaye lisabqi ay liqiimati sabqi rijiga qiimihiisi walow ishtaraahumaa maradii iyo rijigiiba hadduu min itnayn laba fain lam tsid haddaysan ka ziyaadin qiimatuhu marada qiimaheedii masbuuqan ayadoo rinjiyaysan calaa qiimati hawi marada qiimaheedii oo khali ah fa saaxibu sabri rinjilihii faaqidun wuxuu waayayaa qiimihii rinjigiisi wain zaadad hadday ziyaado maradii biqadri qiimati sabr rinjiga qiimihiisi qadarkiisa hadday ziyaadana ishtaraka marka way wadaagaya wain zaadad hadday ka badato calaa qiimatimaa labadaas qiimahooda la isku daray fala saxbu muctamad waxa weeye ana muflisa ninkan mufliska ah shariikun lahumaa inuu labadooda la wadaagayo biziyaadati ziyaadadii wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm cala nabiyina mxamed alxamdu lilah